bismillahi rahman raxim allahuma salli ala sayidina muxamadi waali saxbi wasalim rabi calimna waljana walakina manasina silika ya latif rabi salata wasalan ya karim alxikaayat lula xikaayad hore can abilfad binun lmasri radia allahu canhu xaggiisa waaa laga wariyay xikaayadan qaala waxaas dhahay binun lmasri waxaas dhahay wusifa li rajulu min asada fi lyaman waxaa lii sifeeyey nin oo saadada kamide oo yaman joogo qad baraza cala alkhaa'ifiina oo ka hormaray dadka oo ilaahay ka cabsahayaan wasama cala almujtahidiina dadka mujtahidiintan ka ka hormaray bisima bayna annaasi macruuf oona loo og yahay calaama oo dadka dhexdooda calaama loo og yahay calaama salaax oo yani oo ka muuqato wabilubi walxikmati watawaadici walkhushuufi mawsuuf oona kusifoowi akli xikmo tawaado khushuuc qaala waxaas dhahay imaam sayidi sayidi dunuun waxaas dhahay fakarajtu waa baxay xaajan ilaa beyt illahi alxaraam aan u baxay lama markii qadaytu lxaja aan dhamaystay qasadtu ziyaaratahu waxaan u qasdininkaa ziyaarashadiisii oo olisifeeyey liasmaca min kalaamihi hadalkiisii inaan ka maqlo ahaan waxaan ka maqlo waantafica bimawcidatii waanadiisna inaan ku intifaaca ahaan anuu kasday anaa anaa kasday iyo wa unaasu dad kale oo israacoon kaanuu maci o aniga macigeyga ahaadeen aan isla kasadnay yadlubuna igoo jirihaayeen maa adlubu dadkaasoo jirihaayaan waxay aniga jirihaay oo min albarakati baraka ah wa kaana ahay macigahay shaabun caleyhi sima nin cunug dhalinyar ah marigaay ahaay oo calaamada saalixiinta korkiisi ahaatay oo ka muuqato mandar lkhaaifiina dadka ilaah ka cabsaayo mandarkooda korkiisi ahaatay wakana wuxuu ahay musfara lwaji migayri sakam ko wajigiisi booran jiro usoona dhawin acmash alcayneyni min ay min gayri ramad oo inahiisi inin ka baxaayaan sida waktiyada badan in ishiisa ilma uhaayaan min غayri raman asigoona daaf kawin yib yuxib اlkalwata kalwaas jacalyaha wayanasu bilwaxdati keli ahaashadan waa waheshahaa taraahu waxaad aragtaa kaanahu gariibu ahdin asyahayo bimusiibatin nin musiibaku wakti dhow oo kale asyahayaad aragtaa nin musiib wakti dhow oo ku dhacay camal asyahay aad aragtaa wakunaa nacdilu waa eedeeni cunugaas dhalinyarka e imaam eh, saydi binun ahadooya wakunaa nacdilu waa eedeeni calaa an yarfida binafsihi aan aan ku eedeeni inaas nafsadiisi asudhimriya ahaan falaa yujiibu qoolana wacadlana ma jawa ma ajiibeynin qoolkaaya eedaan eedeenin dheg uma dhigeenin walaa yazdaadu ilaa mujtahada mujaahadatan waijtihaada markii mar alaa markii unaseexeeno wax kale ma uzaa'ideynin ilaa waxaa uzaa'idayey dadaal iyo mujaahada iyo dadaal mujaahadada waa taqaani masada loola jihaatam shaydaanka loola jihaatama waayo iyo ijtihaad dadaal oo cibaadada waxyaalahaas walisaanu xaalihi ninkaas xaalkiisi lisaankeedi waxaas dhahaa si ninka ninkaas lisaankiis usoo lagu hadlaayo camal waxaa lasoo dhahay ayuha alcaadiluuna cunug shaabka oo dhahoyo camal aa ah laga dhigaya asna ma dhihin ayuha alcaadiluna fi lxubi mahlan <clears throat> ayuha alcaadiluna fi lxubi mahlan xaasha li can hawawan atasala kayfa aslu waqad tazayada wajdi watabadaltu bada ciziya dula قيل تبلى فقلت تبلى عظامي فاصطلع بي وحبكم ليس يبلى حبكم قد شربته في فؤادي في قديم الزمان مذ كنت طفلا بيت ما ضيادا معناheeda waxa waaye shan beyt waaye afar miya ayuha alcaadiluna dadkay eegaayaan bilxubi jaceelka oo ihaayo darteedi mahlan istakfi istimriya xaasha li an hawaa wa an atatala yani ma dhici karaas dahay in aan kasa aan kasabro oon ishalmaansiyo qofka jacali maxbuubkeyga jaceelkiisa inaan ishalmaamsiyo ya inaan ishalmaamsiyo yani ma ma ma kari kariyaas dahay waa kana zahanahay inaan ishalmaansiyo kayfa ashur seen isku halmaansihaa waqad tazaayada wejdi wejdigeygana waa hilowgeyna waa xaal azaa'idayn watabadaltu aan isku bedelay bacda cizi cizigeyga kabacdi dulan aan isku bedeli seen isku halmaansihaa kiila waxaa lii dhahay hastaa kabla waad bololoweysaa manaa waad dimlayeysaa faqultu waxaas dhahay kabla cidaami aan dhahay lafaheya balulaayaan wastalaxdii iilkey dhaxdi xubukum xubigiine laysa yablaa ma balulaawaayo xubigiine ma balulaayo xubukum qad sharibtuhu fi fuaadi jaceylkiina qalbigaan ku caway fi qadiimi zamaan zamankii hore an cawiyaa zamanka qadiimka fiigiisaan ku cawi mud kuntu iflan laga bilaabo wakti an ilmaan ahaay saasas taan qala waas da walam yazal dalika shaabu makazulin fi jumlatina unaka jumlada as kamid yahay hata intaha macna ahli lyaman ilaa yaman asno asnagu soo gaad ilaa ilaa asnagu soo yoolo maraga yaman ilaa anka gaadno macnaha waa noola jiri le wasa'alna an manzil sheekh asaa kasayno unaka umala amase dad kale ay su-aaleen waan su-aalnaya dhahay sheekh gurigiis maki yemen aan tagnay sheekii ay usoo baxeen ay gurigiis weydiyeen fa arshadnaa ilayhi fa urshidnaa ilayhi waanol waanol hanuuni waanoola toosi fataraqna albaab iridii aan garaacnay kharaja ilayna waanoo soo baxa sheekii kaanamaa yukbiru can ahli lqubuur yufayiru ma dhigan ani waaa yubir an umur nin khabar sheegaayo alqubuurta camal xaal asyahaas noo soo baxay manaa saasay manaa nin nin oo zuhdinimo iyo waxaasa taqashuf ka muuqato asyaha so yani xaaladiis maka aragni dad nin oo amwaada ka kakabar sheegaayo camalas noolo nafiyay dheheen xaal oo dad nool camal maku arkin dadka nool si ku socda camal maku arkin manaa nin ilaahiis u go-oy waayo ninkaan da ninka dadka dhanka dheeraadi waaye fajalasnaa ileyh wa ufadhiisani saydiidunu saasas dhahay fabada-ahu shaabu dhalinyarkiina la socday unuka a bilaw bisalaam walkalaam hadalka fasaafaxu wa waa gacan gashtay waabdaalahu lbishra e, faraxaas u muujiyay watarxiiba daweyn min duunina anaga kasokodaay asaga zaaid as soo dhaweeyay as farax utusi wasalamnaa kuluna aleyh wasalaniasdhahay uma taqadama ilayhi shaabu dhalinyarkii yaa u hormaray waqaala waxaas dhahay ya saydi in allaha qad jacalaka adiga waxaas kaa yeelay wa amthaalaka amta iyo adiga wixii lamid eh atibaa liaskaami lqulub jidada qalbiga kuwo daawayaas naga yeelay wamucaalijiina liujaai dunuub dunuubka lahawgiis kuwo daawayaas ilaahay naga yeelay wabi jurxun aniga dhaawaca igu yaalaa qad nagala oo halaaway aad u halaaway ridaauna waa jirana waa idaaray oo qad istamtana aad kuxoogeystay waadala oo waadala oo dadka caji geliyey ati badaa fain ra'ayta an tatalatafa bi bibacdi maraahibika falca fafcal maraahim waxaa dhahaa jamcu marham waayo waxyaala oo dhaawac lamari wax lamari haya camal oo lama mari haayna meelaha dhaawaca dhahaa anaa daawayaalkaadii igu xiida igu dhimri aad tahay iyuu daaweyey adi yani daawey kartid ad adkeysi ina daawey kartid waxyaalihi daawayaalkaadi kamid e eh, suubi asdhaay faanshad asheiku ninkaan dhaawaco korka oo yaal oo laga daaweya maha waxawaaye waxyaa wa shani oo ilaahay xaggiis waxyaala ku tacaluqaayo waaye kasi maxaba oo ilaahay maxabadiisa isla jiran yahay maxabada ilaahay oo isjeclaadi asla jiran yahay faanshad asheikh hadihi labyad abyad anas inshari sheekhi ina da lgulubi daun caظimun kayfa li bilkhalaasimi zaida bi hal tabibun munasihun li faini acjaza alkhalqa wala tiba tibi ahuwa khajalati waya tula xuzni min wuqufi ida waqaftu lirabbi وانقطاع الجواب مني والإملاء وبلائي قد جل عن كل خطي إن داء القلوب قلوب داء بشيغودي داء عظيم بشي وين واي كيف لي بالخلاص من داء ذنبي سي ذنبي بشي ذنبي بشي صنوفكها هل طبيب مناصح لي طبيب aniga hina seehaayo majraa fa inii aniga caajiz alkalka walaطiba ibi daawade waxaas caji geliye khalqiga dhan atibada dhan dadka wax daaweyaan dhan as caji geliyay ahuwa waa laxawsa waa khajlatihi yaxyaxiyo shay yaxyax alaa khajlada wayaa tuula xusni tiiraanide dheeraanteedi dheeraantiisiyo min wuquufi anka yaxyaxa aan la tiiraa joogsashada an joogsahaayo idaa waqaftu lirabi rabbigay hadii joogsado yawma yaqumu naasu lirabi lcaalamiin maalintaas absigeedas muujiyo wankhitaa iljawaabi mini jawaabtii iga go-ay xageedi aan aan ilaha aan la tiiraayo ha walimlaa maxaa saas unaqa waaye maxaan aan tiiranay isu dheeraa waaye maxaan yahyahi waaye wabalaa-iina xaal hajalla can kuli kadin musiiba kasta aska weynaaday sheekii saas isku jawaabay faqala shaab lisheekh ninki dhalinyarka ah sheeki kale soo kasadni fain ra'ayta an tatalafza fi bacdi nara facl hadid idaawey kasid idaawey faqala lahu sheekh waxaas dhahay sal amaa badalaka waxiidkii adiga ku daahiro isu'aal faqala lahu waxaasu dhahay shaabkii sheekaasu dhahay ma calaamat lkoof min allahi tacaala ilaahay laga cabsado calaamadiisi maxaa waaye qaala waxaas dhahay an yuminuka in asku nabad asku nabad asku ama amaangeliyo koof ullahi ilaahay cabsidiisa calaa kua min kulli qoofin hayra qoofin cabsi kasta cabsi kasta oo asiga cabsigiisa ahayn in askaa nabad yeelo askaa amaan geliyo kaasaa dhahaa aw calaama aasda inaa ilaahay ka cabsi haysid fadafada alfataa jazcan cunugii shaabta ahaay argagax aas la lushay waa waa lushuso dhan waa gariib uma hara makshiyan caleyhi saacatan waa mir dawool soo miir dawoolanaas dhacay halkoo saacadoodas dhacsanaay falama afaaka markii soo miirda oo soo miirsadi qaalo as dhahay raximaka allah ilaah ku naxariiste sheekheyo mataa yatayasanu lcabdu kuufa min allah shamaysaqinaanas ilaahay ka cabsadi qaala waxaas dhahay idaa anzala nafsahu nafsadiisi min addunya addunyada xaggeeda ad iska dejiyo manzilat alcaliil sakiim nin jiran manziladiisi ad iska dejiyo nafsadiisi markaasas yaqiinsaay inas ilaahay ka cabsaayo fa sigii markaas muxtamin min akli tacaam makhaafatu listiqaam oosna ka dhoofsahayo guriga cunidiis jirada dheera jirada asku dheerahayo aska cabsahay ahaan asuu dhoofsahaayo watasabara oona ka sabro calaa mamadili dawaa daawda daawda daawada soo o laxwiheyso makhaafatu tuuli dana jirada dheeraashideeda aska cabsahaayo as as uu sabraayo ana daawada saasay ye qaala markaasas dhahay fasaaca shaabu cunugi yaraay waaqeynii saacatan khaylo danana ana ruuxu qad rajadad oon umaleyni ruuxiis inay kharajad baxday uma qaala waxaas dhahay yarxamuka allah ma calaamata almuxabati lilahi tacaala jaceelka ilaahay la jeclaado calaamadeedi maxaa waaye qaala waxaas dhahay ya xabiibi ina darajat almaxaba lilahi rafiica ilaahay la jeclaado darajadeedi waa koreysa faqala shaab cunigii shaabka waxaas yiri uxib an tasifa li inaad isifeysid aadawa xabada oo darajadeeda inaad isifeysid faqala ya xabibi ina almuxibiina dadka lilahi tacaala dadka ilaahay jacal shaqa lahum can qulubihim qalbigoodi asdambali faabsaruu binuuri lqulubi ila jalaali cadamati ilahi lmaxbub waxaa quluubta nuurkiisi ay ku arkeen ilaahi oy jeclaayeen cadamadiisi jalaaladeedi ay arkeen nuurkaas oo quluubtooda ilaahay dhigi ay ku arkeen fasaarat arwaahum ruuxaaniya arwaaxdooda mid ruuxaaniya ay noqdeen quluubuhum xujbiyato xijaab loo nisbeey ay noqdeen wacuquuluhum cuquushoodan samaawiyay noqdeen tasraxu hahaan maano oo shay ruuxaniya wa arwaaxdooda qulubtooda asoo tafsiilkeeda inoo guda galaayo waxaas dhahay maxaa loo wadaa taas taslaxu bayna sufufi lmalaaikati alkiraam malaaigti oo kiraam oo susuban sufuftoodai kufoofayaan das taast waay cuquluhum samaawiya waayo taslaxu waxay kufoofayaan arwaaxdooda qulubtooda cuqushooda bayna sufufi lmalaaikati alkiraam watushaahid waxay arkaayaan tilka lumuur umuurtaas bilyaqiin walciyaan oo maayaalo oo samada xaggeedi ahaadi yaqiin ay u arkaayaan ciyaanan ay u arkaayaan tacabaduuhu markaas ilaahay caawudeen bimablagi istidaacatim lahu intay awoodi karaan laa tamacan fi janatihi janada ay damcaayaan kama aha caabidida ay caawudeen laa koofan min naalin hartis ay ka cabsahaayaan ma aha sidii oo oo suufiyada qaarkood ay dheheen camal waaye fama maqsudhm janaati cadn wala lxura alxisana wala lqiyama siwa nadri ljalili fadamunahum fahada maqsud lqawm lkiram maqsudkeedi maaha janaati cadin maaha xur lxisana maaha kasi o saraamin o ay degan yihina maaha siwa nadri ljalil waayasdaay ilaahay jaliilka ahay inay arkaan le waay kasdigooda ay caawudahay ilahay fashahiqa shaabu shahatan wa wa odaa laga maqli manaa waa fera kacay amase waa soo neeftu famata raxmat ullahi aleyh waa dhintay ilahy unaadis jacala sheekh marka waxaas guda galay sheeki yuqabilhu asbabankohaayo culumkii wayufti asxuhaayo wayaqulu asnahaayo hada kan tadaruc lkhaaifiina dadka ilaahay ka cabsahaayo tadarucoodi waayo hadihi tan waaye asdhaha darajat lmuxibiina muxibiinta darajadoodi tan waaye hadihi ruuxun waaye janad janad malifiyan hanad adil iskira o aseesoca oo oloshay waaye fa anad oo haartay waaye fa samicad maqashi waaye fashtaakat oo hilowdi waaye fashaakad oo yani o o feda kacdi waaye oo yani aay famaatat dimati waaye waanshida e bacduhum bacdigoodi way ishaadeen waxay ku ishaadeen calaa qadri cilmi lmari yacdumu kawfuhu عlى qadr cilm اlmar ycظm خوf flaa caalim ila min allahi خaif faamanuu faaminuu makr allahi faaminuu makr illahi billahi jahilun وخaifu makr illahi billahi caarifun hadal aad waxay dheer waaye oo macaani waaweyn oo kulmistay calaa qadri cilmi lmari yucdum qowfu qofka cilmigiisi qadarkeedi a qoofkiisna asweynaa falaa caalimun ma ahaan min caalim ila min allahi aaaifun waay oo ilahay ka cabsa caalimka calimaa dunya walaakhira waa culumada oo daahirka lakasaaya maloo waxaas macnaha ayadaha asima astilmaam mooya camal waaye inamaa yaksha allaha min cibaadihi lculamaa Eh, ilahay wax la ka cabsadaa adoomakiis xagooda ulumada la kacabsadaan manaas imaan kas sis qadarki ilmigi weya qofku ilahay aska cabsahayn waa weynaha waay manaha kas falaa caalimun ila min allahi khaif caalim majiro ilaa waawaayo ko ilaahayis ka cabsaayo waay asaa marka muminka waxaa laga rabaa eh, cilmiga ila asxaas hiliy noqo inas ahaab ahaan dadka ninka u cabsi badan inas ahaaba inas cilmiga asxaabtili asbarta alrawa isku dadaalo maxaa yeelay maratibta cilmiga qadarkeedi koofka iyo khashyada maratibtooda ay ahaahayaan sidii aayada tilmaamta saas waaye nabigan waxaa laga wariyay sala allahu alayhi wasalama naam kudhignaya anahu su'ila ya rasuul allah ayuna aclam kayn kan kan ka u cilmi badan yaa waaye qaala waaas dhahay akshaakum lilahi a cilmi badan kan ilaahayni wacabsi badan subxaanahu watacaala markaasas dhaa aayadaan askeen inamaa yaksha allaha min cibaadihi lculamaa faaaminuu makr allahi makri ilahi ilaahay dhagarkiisii manaha dhagarkiisii malowado dhagar sidii anaka unaqaan ma manaha mehaan makriga mehaan waxaa loo wadaa dadka ilaahay asukaari ha imaan oo cadaab ay mutaystaan oo sikadiis markaasay ti asku hawahaayo asku halligaayo s horta yani adduunyada loo raaxayaa umba sixa waxaasaa lasiihaa markaasay ti eh, eh, si lama salaan as ah ilaahay soo kadihaa kaas eh, maana dhagal oo xaqiiq hadeeda ilaahay waa kanazihan yahay marka ninkii ilaahay makrigiisi cadaabkiisa camal maana masalan os cadaab waayo oo ka nabad gali billahi jahilun kaasi ilaahas jaahilka yahay ilahay waa ka jaahil yahay ninkaasi si wakhaa'ifu makr illaahi ninka ilaahay makrigiisna kacabsahaayo bilaahi caarifu kaas waa kan ilaahiisa aqoonsa ilahay qur'aankana maxaa isku dhahay falaa yaamanu makr allahi ila lqowm alkhasiruun ilahay makrigiisi maka nabad galaayo al maka aamin galaayo ilaa qoomkii oo khasaare maahine sayidna abubakr baab waxaan ka maqli jiray radiallahu canhu baab sheekh batna maqtalanka maqli yani waasiri hadii oo lugihi mid oo janada injiro midna banaanka injirta asla ilahay makrigiis makana makama makanabad galilayen aska injiri abubakr sidiq radi allahu taala canhu yani ilahay makrigiis malaganabad geli karo faaminuu makr allahi billahi jahilun uqaifuu makr illahi billahi caarifun asaina ala alxikaayat athaniya hadan can binun lmasriya lag wariya eeda lunqey radia allahu tacaala canhu qaala waxaas dhahay baynama ana asiru fi nawaaci sham sham hareeraheedi anoo socdo id waqactu ilaa rawdatin kadraa waxaan an an galay beer cagaaran wafi wastihaa shaabun oo dhexdeeda nin dhalinyaro jiro qaaiman yusali oo jooga oo dukahay taxta shajaratin tufaax geedka faacsho hoosteeda kutukahaayo fataqadamtu ilayhi waa usoo hormariyaas dhahay salamtu alayhi wasalaami falam yurudda calaya salaam salaan alxamdulilah salaantii ma iisoo naqise waa ujraaye fasalamtu thaniya faawjaza fi salaadihi salaadiisas gaawininkii uma kataba fi lardi muladin biasbucihi dhulkaas fartiisas ku dhigay dhulka kor dhulkas ku dhigay fartas ku dhigay ramadan beedaas ku dhigay manaca munica lisanu min alkalaami lianahu kafu lbalaa'i wajalib laafaati faida natakta fakun lirabika dakira la tansahu waxmadhu fi lxaalaati waxaas hadalkaanaas ku dhigay xikmadan waxaas dhahay munica lisan min alkalaam lisaanka carabka hadalka waa laga reeway maxaa yeele lianahu hadalka kahfulbalaa balaayadaas godkeedi waaye kahfulbalaay haddii hadalka belisid yani godkaas oo beleda aad ku dhaciirtaha wajalib laafaati koo aafaadka soo jiido waaye hadal oo maano weyn leh waaye lamadaan bed faida nafasta nikana latarbiyo nazimun misriya loo naseexiyooy hadarsiya lasiiyooya faida nafakta fakun lirabika dakiran hadad dhawaaqaysid koo rabbigiisi xabsaaya ahaaw insaankaada kheyr a ku dhawaaqo laa tansaw ilahi alman waxmadu fi lxaala xaalaadkaadi dhan xaalat shida xaalat raqa ya xaala kasto ad kusugan tihiin ilaahi alman kumahdi kumahdi ilahay kumahdi munica lisanu min alkalaami lisaankii waa laga reebay hadal inaas hadlo waa laga reebay macnaha horta hadii oo waxyaalihi hadalka oo heedaaradiis ku yimid axaadiis aniubanbaho saa dheeraad ahaan xadiid waxaa ku yimid nabiga waxaa siri wahal yukibu nnaasa fi naari dadka ilaahay mk maku ridaa dadka makuridaa naarta fiigeeda ilaa xasaaid alsinatin waxii lisaankoodi shafti mooyaane waxii hadalkooda oo dembi ukeeni a ah, naarta ay buteystaan waayo macnaha haddana xadiid kale nabiga waxaas ku yiri ina arajula laytakalamu bilkalima ninka kalimaas ku hadlaa fayahwa biha fi jahanam sabciina karifan todobaatan sano ama todobaatan deer as naart jahanama fiigeeda ku dhaca waa socaale waa socaal kalimadaas darteedi kalimadaas halkaas kelima isku hadli a waxaasi isku keenaa salawaati sano as jahanamana salkeedina magaara asku hoowa asku sii dhaca xadiid kalena waxaa kuyimid ina alcabda la yaqulu lkalimata adoonka waxaa la arkaa inaan hal kalima dhaho laa yaquluha asu dhexeyni ilaa liuxika biha annaas dadka in askuqosliisii ahaan yahwi bihaa abcada maa bayna asamaa waa dhufkaysa cirka in u dh inka dheer as naarta figeeda uu dhacaa in halaas dheeras uu sii dhacaa kalimadaas oo dadka iskutusiyaa suusan lahay wainahu layazilu can lisaanihi kafka alahay lisaankiisi waa ka simbarahiyooda ashada calaa kadinisi lugta as uu simbarxoohaayo inka daran as uu simbarxoohaa dhibaatada oo lugtiis ukeenayso waxaa ka weyn waaya dhibaatada oo lisaankiisi ukeenaayo aksi weyn xadiiska xadiis kalena waxaa dhahay man samata najaa ninkii aamusaa kortaa haddana xadid kala nabiga suban asi sal lahu alay wasalam in alcabda la yatakalamu bilkalimati min ridwan illah adoonka waxaa isku warama kalima oo ilaahay raadi caashikiisa ah eh. laa yu laa yulqi laha baal ma u aaway la yarf askiis waxtaalan la iska dhigaa yarfac allahu biha ilahay waxaa su kor yeelaa darajaatin darajayaal haddana wa in alcabda laa yatakalamu bilkalima kalima oo ilaahaysi caragidiyaayaas ku hadla haddana marmar asku hadlaa laa yubki laa yubki laha balan man u aawaye ilaahi yahwi biha fi jahanam jahanam as taas tardeedas uu dhacaa xadiis kalan wa yani qur'aankana waxyaal oo hadalka diidaay badan waa himid waxaa kamida maa yasir min qoolin ilaa laday rakiibun catiid a ahaaday waxay ku kuli wa waa la qoraa marka aakhira lagula xisaabtama yani saxaaif acmaalika lagu soo bandhigaa lagu tusaa hadidka hadid kalena waaa ku yimid waxaa dhaha nin shahiida marakad loo dili faqaala waxaas as dhahay faqaala qaailu nin oo asxaab kamid a dhaha hanian lahu ljana nin aad udagaalamyaas ahay no faqala nabiy sal ly slam ma yudrika lacalaho kana yatakalam fi laa yacnihi maxaa ka ogtahay inaa wax maalayani isku hadli jirin miska dhehesale janadaas mutaasti wayabkhalug maala wax usiina deeki oo deekiheynin asku bakiili maaa maxaa ka ogtaha alahay si si dhehesa janadaas gaalkisi dagaalami daahirka mala raaci karo eh, xadiis kalena mi eh, waxaa isku yiraa jiraa min xusni islaam lmari tarkuhu maalaa yacnihi qofka islaamnimadiis wanaagiisi waxaa kamid ah alahay inaad ka tago wixii maalaa yacni waxyaalaha xaaraamki waxaa iska dhaaf waxyaa caadiga xataa inaad oo iska dhowrsadaa fiican maxaa yeeli marka ninkani dhedhel mu aba kani bedkan shecir macnaha macaanidan oo axaadiistan kuyimid asimaama munica lisanu min alkalaami taasi waay man hadalka walare maxaa lowre lianahu kahfu lbala waaye hadaladii hadda oo wax ka qaata balada godkeeda waayo wajalib laafaat adana waayo aafaadka marka lisaanka aafaadaas leeyaha hataa imaam gazali bidaayat hidaaya waxaa iskuxusi siyeed aafas xusay beenta akamiday aafadiisii lisaanka balanka la guug yeelo hanta dooda nafsada la dhahiro oo aniga caalim aan ahay aniga weli aan ahay waxyaalahaas nafsada laafaatu lisaan ay kamid tahay waxyaalahaas dhan waxaa soo jiidaa hadalkaa ku soo jiida wajalib laafaat waay manaa aafaadasku keena waay manaa aafaadkii taas waxaa kamid ah aafaadka la lacniga dadka lalacnihayo lacnatullahi caleyk laleeyahay xayawaan hataa ahaado mafeen oo siina aafaada lisaankaas kamid yahay amase dad lahawaaraayo taasoo kale waayo kaftanka taasoo kale waayo dadka jeesjeesaayo waxaa laasi waxaa dhan waxay kukulansan tahay aafaadka oo lisaanka waaye wax kale maku kaalmey karo ah, sideedan aafaad ilaa ina dadka ka dheeraasid mayne oo daaslimtid aamusnaan ilaa qadru daruura la hadashid maxaa yeele sayidna abubakr sidiq aldhaay radia allahu tacaala canhu dhagaxaas afka geshahaayi oo oo hadalka sis uu reeb toonaada ahaan dhagaxaasaa hadalka kare waaye daruuri la-aan asu hadlin asu hadlin an marka lisaankiisas ishaaraye saanas dhahay hada aladi awradani lmawaarid meelaa aan aroore ninki af waxaa ka i arooriyi lisaankan waaa dhan waxaa i keeni kan waa asdahay hadalka dadka waaweyn hataa hadalka waa ka xoorshahayeen so casharata mubashiriina biljana asaasa unaka hadda meel oo hadal oo kulahay hataa inaan kuhadal aan jeclnahay hadalka badan malamanin fa idaa natakta fakun lirabika dakiran koo rabbigiisa xusaaya ahaa adii dhawaaqaysid laa tansahu waxmadu fi lxaalaati xaalaadkaada dhan kumahri maxaa yeelay adiga waaa eh, waaa lgu waa lagu uumi lisaankaa dhaha inaa ilaahay dikrigiisa ad sidaa lagu uumi lisaanka aluusi qur-aankaad ku akhrisatid dadka ku hanuunisid wixii qalbigaa ku jiro oo dhan ee aad ku cadeysatid aluusi addiin adduuny xaajada adduunya iyo xaajada diinta kas haddii waxa adiga oo lisaanka loo uunin aad ku isticmaalsid lisaanka nicmada ilaahay aad ku kufrisi kas nicmada ilaahay nin imaam shaaficina waxaas dhahay al dhahay ixdir lisaanika ayuha alinsaanu laa yalbaganaka inahu thucbaanu kam fi lmaqaabiri min qatili lisanihi kana tahaabu liqaahu akraanu lisaankaadi kadig ixdar lisaanaka lisaankaadi kadigtoonaw ayuha linsaanu nin laa yaldagananka asku goosanin inahu lisaanka asku goosanin inahu thucbaan haweesa waayo lisaanka iska jir kadigtoonaaw kan fi lmaqaabiri min qitaali qatili lisan ma habri ku jiraan oo lisaankiis dili lisaankiis ma hadal isku hadli lama hadlo jiraa astahay oo kana tahabu laha liqaa laqran dadka da'da la ah eh, oo la kulankiisii oo kacabsi jireen hadii lakulmaan oo dagaal lu bareeri karin dagaal hadii oo lagu qaadaa liraa eh, qaala dununin misri waasi weli xikaayadii leno socotaa markii kan dhulka ku dhigi fabakaytu dawilan in badanaan ooyas dhahay wakatabtu biasbuci fi lardi anin farteedaan anin dhulka uu jawaabay as waxaan dhahay isle wama min katibin ilaa sayabla yabka daara ma katabaad yadaa walaa taktub bikafika gayra shayin yasuruka fi lqiyaamati an taraahu wama min katibin koo qora maaha ilaa sayabla adi waa sor waa dhimahale usiga wayabka daara zamanka dhan as baaqi ahaada waxaa baaqi ahaa zamanka dhan ma kasabadda wii gacantiis hori hadda wakana dadkan hore dad susuban ahaayeen wax fiican ay noo soo qoreen oo kutub badan cilmi oo hadda ilaa hadda oon kusuxasuusihin oo yaala jira oon kusuxasuusihin o i wa wa waa ninti laakin waxaa baaq e waxyaalihii oy ka tageen oo acmaale oo kutubada ay qoreen camal kamid eh falaa taktub bikafika intiiba la dhaala ahaa ikan ajarkooda u socdaa falaa taktub bikafika gayra shay gacantaadi ha ku qorin waxaan wax ahayn oo waxaasoo yusuruka oo kufarax gelihayo wax ahayn ha ku qorin gacantaadi fi lqiyaama oo kufarax gelihayo waxaan ahayn an taraa inaad aragtid oo kufarax gelihayo waxaan ahayn gacantaadi ha ku qorin fasaaxa shaabu sayxatan ki dhalinyarka waa heeli faaraq addunya fiiha addunyana uu faarq ugu dambeys addunyana as uu faarq isku dhinti faqumtu marka waa saydi bn nun yaakudu inaan soo qaado fi gusli dhakid ahaan iyo dafni anduga ahaan fa idan biqailin waxaa ahaan lakun miasay cod oo oo idhahaayo yaqul idhahaayo hali canhu iska dhaf fain allaha ilaaha caza wajal caza weyna wajal azi aalib ah wajal weynaaye wacdahu balan qaadi an laa yatawalaa amrahu amarkiis inay tawalin ila lmalaaika malaaigta mooyaane ilaha balan qaadi e iska dhaaf aldhahay qala dhunun waxaas dhahay familtu waxaan iishi ilaa shajaratin meel geede farakactu cindaha rakacaad rakacayaalan kututugtiyaas dhahay uma ataytu lmawdic aladi maata fihi shacb mehi cunugii dhalinyarka as culintiha iminaas dhahay falam ajid lahu asara raat muhelinaas dhahay walaa caraftu lahu khabarna muheli mea dhanba jooginaas dhahay qala wati radi allahu tacaala canhu ardah allahu aclam